وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabka waysada ama baab alwudu waxa uu sheekhu soo qaadanayay raximahullah axaadiid koobkooban oo dabcan tartiibteedana uu ku wado tartiib buu axaadiidtan ku wadaa tartiibtaasoo la xidhiidha waysada arkaanteeda sunnayaasheeda iyo waxyaabaha burinaya ducooyinkeeda intaa uu wado waxa ay ku socotaa nidaam waaya xadiidka sagaaliyo soddonaad wacan cabdillaahi bni zayd radia allahu canh annahu ra'a annabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed buu arkayoo ya'khudu liudunayhi labadiisa dhagood wuxuu usoo qaadayaa maaan biyo hayra almaa'i oo aan biyihii ahayn alladii akhadahu lira'si kuwuu madaxa u qaaday biyo aan ahayn oo cusub ayuu labada dhigood usoo qaaday kuwaa cusub buu ku masaxay kumase masixin baaqigii madaxa ka soo hadhay iyo qoyaankii gacmaha ee madaxa ka soo hadhay xadiidka akhrajahu lbayhaqi imaamkaasaa wariyey wa huwa cinda muslim xadiidkan isagii muslimna waa ku sugan yihi min hada alwaj iyadoo cabdilaahigan laga warinayo bilaf lafdigana aanu ku arooray wa masaxa bira'sihi madaxiisii wuxuu ku masaxay nebigu bimaa-in biyo hayri fadli yadayhi oo aan ahayn kuwii gacmaha lagu maydhaye maaragtay gacmaha ka soo haray aan ahayn markuu madaxa masaxayay biyo qoyan biyo cusub usoo qaaday labada riwaayo midna bayhaqi warinayo midna muslim warinayo saxaabiguna soo wada gudbinayo midi waxa ay sheegaysaa marka dhagaha la masaxayo inaan baaqiga madaxa ka soo haray lagu masixine biyo cusub loo soo qaado madaxuna biyo gooniya dhaguhuna biyo gooniya riwaayada dambena waxa ay sheegaysaa marka madaxa la masaxayo biyo cusub in loo soo qaado oo gacmihii la meedhaya kuwii ka soo hadhay aan lagu masixin madaxa waayo labadaasay kala sheegeen marka khilaafka culimada iyo mustafaadaadkaynu eegi doonaa laakiin labadaa riwaayo ee markaa labada kitaab ku kala sugan midiba saasay udhigtay cibaarada madaxa marka la masaxayo biyo cusub ha lagu masaxo iyo eh, tahoro iyaduna marka dhagaha la masaxayo biyo cusub ha lagu masaxo bal waxaa lagu kala farqinayo labadaa riwaayo iyo ta raajixa baynu eegi doonaa marka sheekhu waxa uu kuuhi wahuwa almaxfuud tan dambe ayaa maxfuuda maxfuud macnaha tan dambea la raacayaa weeye maxfuud iyo shaadi iyo munkar iyo macruuf iyo waa musalaxaadka xadiidka loo isticmaalo waxa aad ku baran doontaa musalaxulxadiidka laakiin maxfuud waxaa ka horjeeda waa shaad marka tanaa la qaadanayaa buu leeyahay sheekhani maxfuudkuna waxa weeyaan xadiidkii waxa wada warinaya laba nin oo fiqa ah ayaa kaana nin iqabaa warinaya kana nin fiqa ah marka labadoodii baa iskhilaafay dabeedna waxaa la eegayaa ka sii culays badan xagga xifdiga iyo cadaaladda iyo wixii loo eegi jiray labadoodii waa wada wanaagsanyiinka laakiin sii miisaan roon riwaayadiisana waxaa loo bixinayaa maxfuud ka laga culus yahayna waxaa loo bixinayaa riwaayadiisa shaad ama waxa weeyaan mukhaalafatu hiqa liman huwa awsaqu minhu aw aktaru cadadan markay tacriifinayaan ninkii hiqadahabaa wuxuu khilaafayaa mid ka hiqaysan ama rag ka tiro badan oo hiqaada ayuu khilaafaya haba la sinaadeene waaya xadiidka waxyaabaha laga faa'idaysanayo waxa uu ku yihi أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لمسح udunayhi ماء غير الماء الذي أخذ لرأس yacfub inuu madax eh, ku masaxay dhagaha ayaynu ka faa'idaysanay riwaayada labaadna waxay tusisay waana ta saxiixa ahe madaxa uun inuu u baahan yahay biyo cusub oo kuwii gacmaha lagu maydhaan ahayn dhaguhuna raacayaan waayo riwaayadani waa saxiix buu idhi sababtuna waxa weeye iyadaa maxfuuda ah. maxfuudkiina waa shaadka lama qaadanaya maxfuudkaa la qaadanaya riwaa arrinta labaada lagu qaadanaya waxa weeye labada kitaabe lagu koo soo kala saaray ayaa kala saxeexsan bayhaqi iyo muslim oo dee waa kitaab saxiix lagu ururiyey kitaabka muslim kitaabkan kalena ducafaadaa ku jiri karaa waxaa kaloo inoo soo horumaray buu ku yihi arrinta saddexaade macnaha loo qaadanayo riwaayadan dambe ee saxiixa cabdillaahi bnu camri bni caas radia allahu canhuma riwaayadiisii abi daa-uud uu warinaya saxiixana ahayd ibnu khuseyme nisaa-i ku sugnayd inuu nebigu madaxa masaxay baaqigii ka soo hadhay madaxa qoyaankii ka soo hadhayna dhagaha uu ku masaxay aana waynu soo aragnay madhabtan isagoo sheekhu taageeraya waxau idhi waxaa kaloo aanu qabna haddaanu madhabtan xanaabiladanay dhaguhunayna madaxa ka midiisa saa darteed madaxa wixii lagu masaxun iyaga lagu masaxayo almuhim marka lasoo ururiyo waa laba madhab madhabtan xanaabiladu waxa ay leeyihiin marka dhagaha la masaxayo qoyaankii madaxa kasoo hadhun baa lagu masaxaya waaya qolyaha shaaficiyadu waxa ay leeyihiin dhagaha marka la masaxayo biyo cusuba loo soo qaado laakiin islama diidana marka madaxa la masaxayo in biyo cusub loo soo qaadayo intaas waa mafhuum oo gacmihii markii aada maydhay qoyaankii kasoo hadhay kuma masaxaysid madaxiyo dhagaha waa in madaxa biyo cusub loo soo qaado oo dabeetana aada gacmihii ku masaxdaa laakiin dhegaha baaqigii kasoo soo hadhay madaxa qoyaankiisa lagu masaxaya madaxunbaa la raacinaya marka sheekhu waxa uu inkastoo madhabta shaaficiga uu ahaa waxa uu ayiday madhabta xanaabilada marka la eego xagga daliilka iyagaa daliil wanaagsan buu buuiy oo daliilka maxfuurkaabay wataan ee sheegaya dheguhu inay iska raacayaan madaxa taasaana iskaba dhib yarba qofka waayo had iyo jeerna waxyaabaha keena khilaafka culimada ikhtilaafu alculamaa fi lmasaa'il alfiqhiya min asbaabi hubuutu nafsi cinda imaamin wa cadamu hubuutihi cinda aakhar waxyaabaha isku khilaafaan bay ka mid tahay naskiibaa sheekh agtiisa sugmaya sheekha kalena waxa uu leeyahay maya naskani ma sugna markaa dee way kala tegayaan masaladii usluubka ay u akriyeen shawaaficdu labada riwaayo iyo usluubka uu akhriyayo madhabtan xanaabiladu oo ibnu xajar laftiisuna waa yidhay baa kala duwan shaaficiyadu waxay leein labadan riwaayo la iska horgeyn maaye waa isbarbergelinaya riwaayada hore hadday sheegtay madaxa dhagaha in biyo qoyo biyo cusub loosoo qaadayo waa sideeda riwaayadan dambe ee sheegaysa in madaxa loo soo qaadayo biyo cusubna waa sideeda madaxna waa in qaar cusub loosoo qaada dhagahana waa in qaar cusub loosoo qaada maxaad isaga horgeynaysaaba kuwan kalena waxay leeyihiin maya labada riwaayo waa isla miduune middaas fika aynu qaadanayna hala sheego a ah, taa sheegaysa madaxun biyo cusub in loo soo qaado waaya taasanaad moodaa inay rajaxanta wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nebigu wuxuu yihi ina ummatii ummadaydu ya'tuuna yowma alqiyaama daraarta qiyaamaha ilaahay bay hor imanayaan guran iyaga oo weji iftiimaya muxajaliin oo xubno garan xubnahooduna dharan yihiina iftiimayaan min athari alwuduu weysadii ay weysaysanayeen raadkii ay kaga tagtay daraaddeed min ahari lwudu weysadii daraaddeed ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min ahari lwudu ummadayda waxaa loo yeelayaa maalinta qiyaamaha oo ay imanayaan banaanka lagu soo faylinayo addoomaha iyagoo wejigooduna iftiimaya gacmahooduna ay iftiimayaan iyo xubnaha macnaha xubnihii ay ka weysinayaan oo dhami quran waa wejiga maxajarinana waa xubnihii kalooda intii weysada ayaa saa warwaraysa kareeganaysa yaquuluuna rabbana atmim lanaa nuurana wakfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir ilaahwnoo dhamaystir bay leeyihi yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyawma jannaat abi hurayra markaa xadiidka daba dhigay in hadalaho waxau ihi faman istaaaca minkum ka idinka mid ahee dad awooda an yudiila quratahu in uu kordhiyo weji iftiinkiisa ah wejigiisaa in uu u kordhiyo iftiinka qofka karayaa falyafacal ha sameeyo muttafaqu calayh wallafdu limuslim imaam muslim baa ereyadana leh macnaha riwaayada bukhaari ereyada qaar baa lagayaba inay ka duwanaayo marka imaam eh, waxaa leeyahay saxaabiga abi hureyra xadiidka warinaya radi allahu canhu ayaa wuxuu le wardadiyo dee kol haddii la sheegay wejigu inuu sidaa u quruxsan yahay oo xubnihii iftiimayaan oo raadkii waysadu barakadaa badan leeyahay dee intii waajibka ka kordhiya intii aayaddu ay sheegtay ka siyaadi oo cagta ilaa jilibka ku dhawee oo cududa ilaa xaggaa kor sii wad oo madaxiina markaa salxanyaha iyo inaha qoorta hoosteeda iyo eryada markaad wejigii maydha saasuu tilmaamay waay xadiidka maa yuukadu min alxadiid waxaynu ka faaidaysanay si fudud haddaynu u kormarno fadliga waysadu ay leedahay iyo guusha inay sabab u tahay sacaadata alaakira sacaada alabadiya marka aad doonayso inaad kirigato ilaahay agtiisa ka siraadato waysadaasaad kordhin doontaa oo aada badsan doontaa waxaa saddexaad aynu ka faa'idaysanaynaa astaanta ummaddan inay tahay uu nebigu ku garanaya calayhi salaatu wasalaam astaanta ummaddan lagu garanaya wey waraajix ana alwuduu'a min khasaa'isi ummati muxamedin sala allahu calayhi wasalam lakum fima laysat liaxadin min alumam tariduuna calaya quran muxajaliina min athari alwuduu nebigu waxa uu leeyahay astaan baa ilaahay ummaddan iga muujinaya oo aan ummadaha kale lahayn oo adhaa weysada ee xadiidkuu tilmaamayo waaya ilaahay oo la aqbalo laga tala qaato waa sababun lilfalaaxi waalnajaaxi waalfawl addoonku mar haddaanu cibaadada fudaysanin sunno iyo faral caqibadaasuu helaya bal meelaha u horreeya jannada ka galaya bilaal buu nebigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam waar xalay adigoo iga hor sanqanaya jannada ayaan dareemoon ogaaday maxaa dhacay wax kala garan maayo marka aan weysaysto labada ragcadood baan tukadaa buu leeyay marka weysadii iyo salaada wax xadiidku inoo muujiyey aakhiro jiritaankeeda iyo kolley in lagama maarmaanayso dadku inay ilaahay hor yimaadaan markaad ilaahay hor imanayso camal wanaagsana kuu markhaati kaca la kaalay bacfigani jidhka iyo ruuxda labaduba way soo baxayaan markuu nebigu leeyahy ummadayda ummaddu waa laba qaybood ummaddu u yeedhayo ummatu dacwa laydhaah iyo ummatulijaaba oo ah kuwii aqbalay kuwani waa ummatulijaaba khilaafka culimada haddii aynu usoo noqonno waxay culimmadu isweydiiyeen intan aayaddu ay sheegtay wejiga gacmaha cagaha madaxa ma intaasunbaa lagu gaabsanayaa waysada mise sidan abi hureyra sheegay waa la korkordhin karaa waad dheerayn kartaa jumhuurtu waxa ay ku tegeen afar sameed haddaan idhaahne in ay sunno tahay in la kordhin karo laakiin a imo fara badan oo saddexmeed haddaan leeyahay imaamu maalik iyo aimada qaarkood waxay isku tegayaan lama kordhin karayo dhowr arrimood daraaddood horta waa intii faralkahayd waa cibaada waa in lagu gaa waa in lagu daayeyntaa ta kale alxadiidu laa yadulu cala aliaala ina alxilya inamaa takunu ziinatan fi saaci walmicsar lilcadudi walkaf qowlkan markaa intan sheegayna waa qowl saxaabi oo dee naskii maaha adigu qolyaha kalena way ka jawaabeenoo waxay idhahdeen dee haddii la yidhaahdo aayaddu intii ay tiri un baa lagu qaabsanaya dee waysadaba wax badan baanay aayaddu sheegin wax badanoo sunnayaala ayaanay sheegin oo nebigu raaciyay calayhi salaatu wasalaam arrin kaloo muhiimana way sheegeeno waxay dhahan dee nusuusta waxaa loo fahmayaa siday u fahmeen aladiina xadaruu rasuula wacaasaruu tanziil kuwii nebi maxamed ag fadhiyay calayhi salaatu wasalaam cilmigana kasoo koobi garayay siday u fahmeen dee waa inan u fahmaa laabudda an nafhama nasa kamaa fahima salaf salafku siduu u fahmo abi hureyrana de waa kan marka saddexdaa madhab iyo rag kale waxay isla waafaqeen in la kordhin karo sunnana ay tahay si abi hureyra u sheegay yaanay noqoninba maaragtay iyaanay noqoninba mid aayaddu ay sheegtay adugu masaladaa khilaafigaabaa ku jirta waaya shicirka oo halkaa ku tirinayo ee nuuniyaduna wuxuunu ayidayaa un qowlkaa ibnu qayim iyo ibnu taymiya ay qabaan raximahumullah ee sheegaya in intanaan laga kordhin waaya wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa yucjibuhu waxa ka farxin jiray oo uu xiisayn jiruu jeclaa atayamunu inuu midigaysto oo midigta uu isticmaalo macnaha midigta horreysiiyo fii tanaculihi marka uu ilanayo kabaha wa tarajulihi iyo marka uu feedhanayo wa duhuurihi iyo marka uu nadaafad qaadanayo ama isnadiifinayo wa fii sha'nihi kulli iyo arrimihiisa oo dhan waa caamun yuraadu bihi lkhusuus macnaheeda waxa weeyaan arrimihiisa oo dhan waa arrimaha wanaagsan oo dhan arrimaha yaro liitana bidixbaa loo isticmaalaya xadiidkani waxa uu leeyahy nebigu waxa uu jeclaa atayamun tayamun in midigta uu ka bilaabo markuu kabaha gashanayo marka uu feedhanayo markuu weysiisanayo ama maydhanayo iyo arrimihiisa wixii khayr lahoo dhan marka wax cunayo markuu dadka salaamayo marka uu kulli daamku dharka gashanayo wixii lasoo kororsanaya khayrle ama wanaagsan midigtu u isticmaali jiray qaacidada caamka halkan muxuu sheekhu u keenay macnaheedu waxa weeye in midigta laga bilaabayo waysadii iyo maydhiga labadaba oo xubnihii midigta labada gacmood waa isku xubin qula labada adinna waa isku xubin keliya laakiin midigyadaa la horreysiinaya sida xadiidkaa uu tilmaamayo saxiixaah muttafaqun caleyh xadiidka waxaynu ka faaidaysanay istixbaab taqdiim ilyamiin in midigta la horraysiinaya intaa xadiidku sheegayba fii shanihi kullihi markuu leeyahy oo dhan saa aynu soo sheegna waa arrimaha wanaagsan arrimaha laakiin yaro liita marka uu qofku istijoonayo iyo marka uu duufka iska diinayo iyo marka uu dharkii iyo agabkaa waxyaabaha markuu iska iyo markuu masjidka ka baxayay iyo markuu suuliga gelaya iyo wakhtiyadaa bidixdaa la isticmaalaya la horraysiinaya waana arrinta alyaqaa ina jacla lyusra lilashyaai lmustaqdara huwa alalyaqu sharcan wa caqlan wa iban caafimaad ahaan iyo sidaasaa wanaagsan diin ahaanba arrintaa waxa aad ka faaidaysato sharcigeenu mar walba dadka wixii quruxsan ee wanaagsana hufan ayaa uu markaa u jidaynaya xabashidaa marki qofku had iyo jeer yar haysta baa layidhi markuu gacmaha wax ku cuno waaya ma waxbaba lama cunine waan gart marka dee waxaa laga yaabaa in iyagu ay u isticmaalayaan qurunqaraarkii inay qurunkii u isticmaalayaan baa laga yaabaa laakiin innaga dee qofkii muslimka ahaa midigtiisii wax wasakana kuma taabanayo waanu farxalanaya bahaaro qaadanaya marka dee kolkan uu kula yaabayo sidiisiibuu ku moodaya mushkiladaasaa jirta waaya marka uu qofkii madaxa masaxayo midigtuu ku horeysi waxaa le markuu marka uu maydhanayo iyo marka had iyo jeer feedhanayo midigtuu ka horraysiinaya dee tan kale waysadana sheegno waa sheekhu sida uu markaa halkan u keenay weeye waxaynu xadiidka ka faa'iidaysanay calaa ana almuslim almuwafaq yajcalu min caadaatihi cibaadaat qofka muslimka ah ee miyirka qabeed toosan ee diin tixgelinaya dhaqankiisa caadigaabuu cibaado ka dhigi karaya cunadii iyo seexashadii iyo dharxidhashadii iyo dharkii u iibsadaa cusbaa u gashanayay wax walba markuu khayr u niyoodo inuu ku isticmaalo dikrigana raaciyo adaabtiina raaciyo cibaado iska noqonaya waxyaabaha caadooyinkaa laftooda cibaado iska noqonaya waaya wa bilcagsi fa ina cibaadaati tasiiru caadaat qofku hadduu yahay mid ka dhacsan oo jirkiisu inuu soo joogo jas eh, ruuxdiisuna ay maqan tahayna waaba laga yaabaa cibaadadiisu inay caado weegaatay buu kuu sheekhu <laughs> salaadii haddii aad intood soo xaadirto uun kaanahum khushubu musanada aad garanba weydo goor afartii ragcadood imaamku uu ka baxay sideedii daqiiquu ku jiray waan ogta ma tii dhexu maraya mase tii uhoreysay uu qofkiiba yaabsan yahayba miyaa la dhameeyey ama intuu dee koomo galo marka laba la marayo idhaa talo afartii ma dhammaadeen de waa salaada inaga ridin marka yaana caado u egaanina dhadhan iyo nuxur ha samayso cibaadadu shayga caadadaana qofku yuu raaxo unuga qasdine xagga khayrkale ha u jeediyo waayahay xadiidkaana xikmaddu halkan u keenay waad garatay laakiin dee haddii qofku uu kala horreysiiyo labadii gacmood ama labadii adin weysadii kama xumaanayso sidii adabtii iyo sunnihii wanaagsanaa buu khilaafay waayo aayaddu isku meel un bay ku sheegtay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq labada gacmood un baa la yidhi isku mar bay sheegan yihin waa xubin keliya wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahay ummaddan isagoo jahaynaya idaa tawada'tum ardadiiu markaa weysaysataan fabda-uu ku bilaaba weysada bimayaaminikum midigtiinna dhinacyada midigta ah ku bilaaba gacanta midig iyo lugta midig ku bilaaba madaxii madaxii waataynu soo aragnay mar qura ayaa sida loo midigaysanaya dee xadiiska nabiga xusay caleyhi salaatu wasalaam inuu dee maaragtay wixii midig ka suuroobo wejigii la maydhaye iyo madaxii la masaxaye iyo sandaarsigii iyo kuwaas dee waa isku midigaysi male waxa weeyaan unen labadii gacmood iyo intaa uu ka suuroobayo fabda-uu bimayaaminikum labadii gacmood iyo labadii adin midigta ku bilaaba marka weysaysataan doontaan inaa weysaysataan in qofkii weysadii dhameeyaba war ma jiro xadiidku waxa uu faaideeyey istixbaab atayamun fi lwuduu bayna alyadayn wa bayna arijlayn waa inuu ku bilaabo lugta midig eh, iyo gacanta midig iyo lugta midig xadiidkaa hore iyo kani way isxoojinayaan marka labaad aynu ka faa'idaysana waxa wy atayamun yutasawar bayna alyadayni waarijlayni bikhilaafi lwaj wejiga iyo madaxa iyo waa mar keliyahu waxay culimadu isla waafaqsan yihiin buu ku yidhi midigtaa gacmaha iyo lugaha la horraysiinayana sunnatoona waajib ahayn waysaduna aanay ka buraynin qofku haddii uu isweydaariyo sidaa daraaddeed kolka ay yidhaahdaan masalan oo kale haddii laba haddii labadii adin ay wax ku qabaan oo uu qabo ka midigtu wax dee waxaad kolku qof gebagabaysanayu marayo halkii xubinkan ehm, xanuunsanaya ama waxqabe dhaawaca markuu halkaa maraya inuu gebagabaysiga geliyeehay ila waa kusimo ka wakiil buu yahay gebagabaysiga marka maadaamay labadan xubin isku mid qura yihiin labadan adina u dambeeya weysadii uu iska dhamaysan karaa kadib buu markaa gebagabaysiga raacinaya ila waa isku xubin qure idaa tawada'tum buu sheekhu kuu fasiray sharactum fi lwuduu'i wa akhadtum bihi markaad bilowdaan weeye ana tayamun yujcal lilacmaali aahira wataqadama fi laxwaal almustaaaba washimaal limaa siwaa dalik tahaaro qaadashadiiya wixii wanaagsan oo dhan waa midigta adaabtaasuu kuusoo kordhiyay iyo sunayaasha weysada inay taasi kamid tahay maydigiina sidoo kale isagana sunayaashiisa waxaa a in qaarka lagu horeysiiyo istijada kadib in qaarka midig lagu horeysiyo qaarka kore oo weliba dhinaca midiga wa can ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed tawada'a wuu weysaystay famasaxa kolkaasuu masaxay binaasiyatihi foodiisa madaxoo fooda ah wa cala alcimaamati cimaamadana wuu masaxay waalkufayni labada sharabaadna wuu masaxay kufaynku waa sharabaado adagoo maqaar ah akhrajahu muslim muslim baa wariyay sheekhu waxaa halkan usoo qaadanayaa in marka uu qofku cumaamada dusheeda masaxo intuu foodana masaxo cumaamada dusheedana inuu masaxi karo inuu masixi karayo si kale haddii loo eego madhabta shaaficiyadu waa meelaha ay dariishanayaan in madaxa barhkii lagu gaarsan karo masixidda oo waxa ay leeyihiin haddii masalan madaxa in biyaha la wada mariyaa ay daruuri tahay dee foodaasoo qura kumuu gaabsadeen wamsaxuu biru-uusikum aayaddaana waxay leeyihin haadihi albaatu fii tarciidiya badnimay faa'idaynaysa meelahay daliishanayaan bay ka mid sheekhuna waa kan aada arki doonta isna siduu uga jawaabayo waaya marka haddaba qofkii uu cumaamada ka wahsada inuu iska saaro ama musaafir yahay ama qabow badani jiro ama si uun uu diidayo wuxuu kari karaa intuu qeybtan hore masaxo inuu madaxa dhammaantiina cumaamada ku wada masaxo ayuu kari karaa waay kufaynkuna way noo iman doonaa almasxu cala alkhufayn axkaamtiisa iyo tilmaantiisa iyo aqwaasha karaajixa way noo iman doonaa isaga waxba waa qofkii oo sharabaadada masaxaalkii oo cagaha ka mayri lahaa sharabaado markaa dee adag oo xaalad gaara laho aan jilicsanayn xadiidka waxaynu ka faaidaysanay bu uri fiihi xikaayat lmasxi cala naasiyati wa cala alcimaama wa qaala bilmasxi calayhima macan bacdu alculamaa in labadaba la masaxo mar keliya fooda iyo cimaamada labadaa la israaciyo culimada qaarkood baa ku tegey waaya laakiin sida raajixa ah ibuku ui waa sidaa maaragtay aan ah, markaan eega raajix noqonaysa bu ana aljamca baynahumaa inahumaa inamaa huwa biriwaayati alxadiid kulmintan la kulmiye waxaynu u fahmi karnaa buuri inay tahay uun meel baa lagu wada sheegay oo meel unbaa lagu wada sheegay ayaa loo qaadanayaa buuri ee ma aha in foodana la masaxayo madaxana lasii raacinaya masaxaada sidaa maaha madaxiina waa la masaxayaa cumaamadiina mar gaaraa la masaxaya iyadoo madaxii saaran laakiin halkan la israaciyey xadiiskunbaa wada sheege midiba waa gooni ayuu leeyahay waanahu sala allahu calayhi wasalam masaxa alcimaamata waxdaha waxaa dhacday inuu nebigu cimaamado keliya masaxay isagoon timaha taaban wamasaxa ra'sa waxdahu mubtadian binaasiya madaxna inuu markaa eh, masaxa isagoo xaggan hore ka bilaabay marka riwaayadan dee masaxa binaasiyati wuu ka bilaabay ku fasiraya daahirkuna kolley waad moodaa inuu dee sidaa ka janjeero eh, cumaamada iyo foodu unay wada socdeen waxaa labaadoo laga faa'idaysanayaa buui iqtisaaruhu calaa masxi naasiya eh, iqtisaaruhu calaa masxi naasiya lam yuxfad canhu lama xafidin riwaayo kale kuma soo aroorin intan oo dhan wuxuu sii adkaynayaa un aragtidaa horuu sheegay alxadiidu aladii macnaa fiihi almasxu cala annaasi oo cala alcimaama ayaa ku jirta inuu nebigu cumaamada iyo masaxay fooda wataqadama ana araajixa ana aljamca baynahumaa inamaa huwa biriwaayati alxadiid xadiidkun baa wada sheegay lakin usluubkan lama isticmaalay in cimaamada oo keliya lagu gaabsada waa sida madhabu imaami axmed uu qabo sheekhan basaamna maaragtay uu ayidsan yahay ama madhabba u ah qad ishtarada asxaabuna lisixati almasxi cala alcimaamati alaaatu shuruud saddex shardi bay leedahay marka intoo madaxa qofku iska daayo cumaamadda masaxaadeeda uu ku qaabsan karo waa saddexdaa uu kuu sheegay qofka masaxayoo lab ah cimaamada oo wada qarisay madaxa dhammaantii iyada oo si fiican ugu duuban iyo iyadoo leh shuruudii almasxu cala alkufayn almasxu cala alkufayn halkiisuu inoogu iman doonaa xadiidkuna wuu sugayaa daliil buuy almuhim markaan kusoo dhawaano waxa uu sheekhu leeyahay sheegiddan uu xadiidku sheegayo inuu nebigu masaxay cimaamadda iyo foodda way kala socdaane ma wada socdaan way kala socdaan oo cimaamaddana mar gaar masaxay madaxoo foodda uu ka bilaabayna mar gaara aimadaa kale ku tegaya madaxa barhkii marka lagu gaabsanayo in fooda uun la masaxayana dee waa xadiidka ay soo qaateen laakiin mar leba si uu qofku khilaafka uga baxo nusuustii aada u saxiixa ahayd ah, iska soo noqnoqonaysayna madaxa dhammaantii la wada masaxayay tilmaamaysay inuu qofku madaxa wada masaxo wey saasaa wanaagsan isagoo khilaaf ka baxay wacan jaabirin radia allahu canhu fii sifati xaji nnabiyi sala allahu calayhi wasalam xajkii nebiga jaabir ibni cabdilaahi baa inoo soo warinaya isagoo xaj tilmaanta xajku uu lahaa ay dheerta xajkii nebiga iyo tilmaantiisii jaabir baa soo wariyey xadiidka saxiixa markuu sifaynayey xajkii nebiga qaala wuxuu yidhi nebigaa yidhi ibda-uu ku bilaaba bimaa bada'a allahu bihi ku ilaahay ku bilaabay ina safa walmarwa safuu ku bilaabay safo ku bilaabay akhrajahu nasaa-i baa wariyey haakadaa sidanuu u wariyey bilafdi lmr lafdu lamr ayuu ku wariyey iyadoo nabigu amar bixiye uu yidhi ku bilaaba wa huwa cinda muslim xadiidku markuu muslim kitaabkiisa ku sugan yahay bilafdi alkhabar wuxuu ku sugan yahay habudhawaq aan amar ahayn laakiin war iyo khabar ah oo markaa la odhanayo abda-u bima bada'a allahu bihi waxaan ka bilaabayaa halkuu ilaahay ka bilaabay markuu qur-aanka labadan buurood ka warramayay oo ah iyo ducada marka sheekhu dee kitaabka uu ka warramayo kolley cilmi kaleu ku dhex wadaa oo xaggii naxwada la xidhiidha xaggii sarfiga la xidhiidha mustalaxu lxadiidkii mustalaxulxadiidkii lfiqigii fiqa almuqaarinkii oo maaragtay kitaabkuba la odhan karo waa qeyb ka mida ah fiqa almuqaarin waxaynu uga jeednaa inuu isku wado adiladii maaragtay madaahibtu ay soo qaadanayeen saa darteed buu qofku marka uu ilmaam ama xoogaa fahamo ka leeyahay faniyaasha uu jaan qaadi karaya haddii kale dee aanu daalcashadiisa ku adkaanay waay xadiidka de haddii xaj la tilmaamayey muxuu halkan u keenay ile xaj baaba laga warramayay halkanna weyso iyo dahaaro qaadasho ayaa aynu ka hadlaynaa waay siduu ma saarixuba kuu sheegi doono waa ku bilaabiddaa lagu bilaabaya ilaahay halka uu ka bilaabay aynu ka bilaabayno ilaahay qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo tashriicaadkiisuba xigmadooday leeyihi waysada markuu ilaahay ka warramayay halkuu ka bilaabay ya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum arjulukumna waa jirtaa dee wuxuu horeysiiyey wejigii iyo gacmihii uu ku xigsiiyey iyo madaxii la masaxayey cagihiina wuu dambaysiiyey sidaas ayaa maaragtay aayadda halkaasi ka bilowday halkaana way ku dhammaysa si kale haddii loo dhigo waxaa laga faa'idaysanayaa arkaanta waysada iyo tiirarkeeda lafdhabarta waa mid kamid a ah, oo ah tartiibka atartiib fi lwuduu waysada markuu qofku daaro qaadanay inuu tartiibiyo inuu isdaba dhigo ficilka uu samaynayo isdabadhigid inuu ku sameeyo marka lagama yeelo inuu cagaa ka soo bilaabo ila halkan waa inagaan arkayna mustafaadaadka xadiidka allahu tabaaraka watacaala dakara sifata alwuduu'i fi aayati almaa farataba acdaa alwuduu weji uu ka bilaabay gacmuhuu ku xigsiiyey masaxaada madaxa adimada maydhidooda marka tartiibtaasi waa waajib waa farad ka mida faradyaalka weysada waxyaabaha aynu u daliishanayno tartiibta noocani inay waajib tahay waxa ka mid a isagoo maqsuulaadkii rabbi waduu mamsuuxii dhex geliyey kuwii la maydhaya waa kuwe waa wejigii gacmihii iyo cagihii haddii aan tartiibtu shardi ahayn saddexdan la maydhayu dhan isu raacin lahaa dabeedna xabadda la masaxayo madaxaabuu gaar ka dhigi lahaa laakiin in tartiibtu lagama maarmaan tahay waxaa daliil u ah markii la marayo wejigii iyo gacmihii lasoo dhaafay baa aayaddu shay la masaxayo oo madaxiiabay dhex dhigtay marka in tartiibtu lagama maarmaanay oo aan laga boodi karayn taa laftigeedu si latiif ahoo hoosaa looga faaidaysan karaya laakiin tartiibta luqluqashada iyo sandaarsiga udhaxaysa iyo wejiga iyo waxba taasi iyada shardi maaha waaya labada riwaayo marka waxaynu qaadanaynaa riwaayada khabarka riwaayadaasaa saxiixa abda-u bimaa bada allahu bihi haddaa nebi maxamed ahay waxaan ka bilaabaya halkuu ilahay ka bilaabay marka kol hadduu isagu ka bilaabo inana waa ku amrana inaynu ka bilowno waay faijtamaca fiihi sunnataani amruhu sala allahu calayhi wasalam wa ficlu labadiiba way kulmeen markaasuu dabeedna sidaa uga bilaabay safa halkana weysadana waxaynu ka bilaabayna halkuu ilaahay ka bilaabay oo wejiga iyo inta kaleo lagu sii xigsiiyey waayo xikmadda u xadiidkan halkan usoo geliyeyna waad fahamtay oo waa taa weye marka nusuustu shayga ay kala horraysiinayso ku xisaabtankiisuu leeyahay ilaa in dee daliil ka duwan la hela mooyaane waa marka ay culimadu isku khilaafaan meelaha ay maaragtay eh, ku xisaabtamayaan oo afartan daliil ee uu sheegay eh, aayaddu ay sheegtay afartan waxaa le arkaanta kamid mid ah wejiga maydhistiisa iyo gacmaha madaxa masixidiisa iyo adimada maydhidooda arkaantii afartaasi way sheegantay aimadu ah, qaarba waxbay ku kordhiyaan xagga arkaanta weysada qaarkood waxa ay ku kordhiyaan muwaalaad in la isku xidhiidhiyo weysadii oo aan la kala goynin qaarkood waxa ay ku daraan tartiibta iyo niyada oo dee tartiibtiina xadiidkana laga faa'idaysanaya niyadiina xadiidkii kale inama alacmaalu biniyaat qaarkood waxa ay ku kordhiyaan addalku in weysadii marka uu qofku weysaysanaya gacmaha uu ku jajabiyo oo xadiidkii dariskeena hore u dambeeyey baa muujinaya marka had iyo jeer imaam uu shaygan shardi ka dhigo imaamka kalena sunno adag buu ka dhigaa iyadoo qowlkaa saaxiibkii u tixgelinaya waana arrimo la xidhiidha xagga nusuusta fahamkooda iyo qiimeynta naska iyo ayay la xidhiidhaan iyagoo ijtihaadayo mid u bareeraya eh, naska inuu khilaafo ma jiro waayo mid waliba dardaaran buu leeyahy waar naska qaato qowlkayga hadduu naska khilaafo iskaga taga uu leeyahy wacan jaabiri radia allahu canhu qaala jaabir wuxuu ihi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa idaa tawada'a marka uu weysaysto adaara almaaa biyaha waxa uu ku wareejin jiray calaa mirfaqayhi labada suxul buu ku wareejin jiray oo suxullada biyaha wuu gaadhsiin jiray akhrajahu daara qudniy biisnaadin daciif xadiidku waa daciif oo sheekhu sheegay sanadkiisu daciif buu noqday waaya marka xadiidkana waxa uu tilmaamaya arrin buu ka jawaabaya hadduu daciif noqday arrinkanuu ka hadlayo nusuus kaleo tilmaamaysa inuu jiro ayaa kuu sheegi doonee arrinkanuu ka hadlaya oo arrin jira oo ah isaga qudhiisi waa masala khilaafiye marka daahirka aayadda la eego waxa ay tilmaamaysaa in suxullada iyo kuraamaha biyaha la gaadhsiinaya wy oo aan lagu darayn faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum maxaa ilaahay raaciyey waaydiyakum eeg yadda imika haddii lagu dayn lahaa intaa hore laga farxashay noqon lay wuxuu la mid noqon lay asaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma tuugga iyo tuugadda hala jara yadda bay hayd sooma marka dee intaa haddii eh, milal maraafiqa aayaddu may raacin nin kolkaa tuugada ilahay uu ka hadlay saa darteed intaa horun baa lagu leeyin la jaro ilaa suxullada maya ilaa suxullada gacan lama idhaahde intaa hore laga farxashunbaa gacan la idhaah lugtuna waa inta qoobka ka hooseysa laakiin kan kusoo xiga ehm, halkan cumacum dee waxaa loo bixinayaa dhudhun iyo cudud halkan kalena waa dhudhun iyo bawdo xoogga iyo bawdada soo raacaya adinkana baabkan kale jinaayaadka iyo qoomahana iyo magtaana waa lamidu waa noocaas halkan halkanubay raacaysa waayo marka si aan haddaba loo moodin inta la maylaya dee iyo ayaa ilaahay uu raaciyay ila almaraafiqi ilaa sulxullada macnaheed waxa wey dhudhunkiina wuu ku jiraa gacanta wixii la odhan jirayna waa kow dhudhunkuna wuu ku jiraa inta la maydhayo aayaddu sidaasay tilmaantay ha tilmaantee ereyga ilaahay uu isticmaalayba ilaa ilaana luqada carabiga waxa ay faaidaysaa inaanay isdhexgelin kaayadu iyo muqiigu labada shay an idina soo socdo midna lagu sii socdo inaanay isdhexgelin ayaa luqada carabiga macruufay ku tahy khilaafa xataa oo xataaday khilaafsanta xataaduna waxa ay faaidaysaa labada see midina soo socdo midna lagu sii socdo inay isdhex galaan bal aayadda eeg ilaahay baa waxau ihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti اlaswadi min alfajri uma atimu asiyaama ila alleyl labadaa meelood nasku wuxuu kala isticmaalay kolka horena xataa baa ilahay u isticmaalay kolka dambena ilaa lidalik ayaa dee markay culimadu fasirayaan ay leeyihiin kolku qofku suxuuranayo ilaa inta uu u cadaanayo cadaanka intuu si wanaagsan ugu muuqanayo wuu iska cuni karaya ila xataabaa la isticmaalaya ilaa intuu shaki goynayo ohanayo ruxaas waa waagi xaggan dambe laakiin goortuu afuraya waa ilaabaa la isticmaalaya waa markay libidhown bahashaas wax madow la sugaya iyo xaad la eegaya sidii soomaalida ma jirto marka halkanna ragga doodaya waxa ay leeyihin kol haddii ilaa la isticmaalay waxba la gaarsiin maayo suxurka qur-aantuna shardi maaha in lagu daro laakiin waa lagu joojinaya un waayo marka dabeedna sheekhu waxa uu keenay in suxulkii lagu darayo maydhidda iyo kura labadaa kuraamood ee cagta in maydhidda la raacinayo ayay tani daliilu tahay markuu weysaysto tawada ilaa tawada'a kolkuu weysaysto adaara almaaa calaa mirfaqayn wuxuu ku wareejin jiray biyaha labada suxul suxulladaa ayuu biyaha gaarsiin jiray marka xadiidkani hadduu daciif noqday waxaa kaloo sugan xadiidkii abi hureyre muslim ku sugnaa abi hureyre intuu weysaystay isagoo weysadii nabigeena tusinaya ayaa tawada xataa sharaca fi cududii buu gaadsiiyey cududuu gulagalay markaasaa dabeedna wuxuu ihi haakada ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam tawada waxaan arkay nabiga isagoo sidaa u weysaystay sidaa isagoo weysaystay oo biyaha gaadhsiiyey socolka marka dabeedna fiqiga aada akhriyays ayaa waxay ku odhanayaan waqaslulyad maca almirfaqayn wakaslu lyadayni maca almirfaqayni labada gacmoodoo la maydho maxay ilaa maca suxullada marka maca almirfaqayn idan xikmadan macada ay u isticmaalayaan ayay taasi ku jirta midhka kale dee ilaahay baa wuxu uhi anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankaanu kugu soo dejinay si aad dadka ugu cadayso marka haddii sunnihii laga helay kuraamaha iyo suxullada shay sheegaya in maydhida lagu darayo ilaaba aayadoo qura la isticmaali maayo intaasoo hadal masalada ay ku jirto xadiidkaa uu soo qaatay buu isagoo ku ishaaray ilan sidii nin weyn buu wax kugu sheegayaa waaya idaa tawaba sharaca fi lwuduu waasla ilaa wawasala ilaa gasli alyadayn wujuubu idaarati almaai cala almirfaqayni cinda gusli اlyadayn liannahumaa baqiyat lyadi wamuntahaaha oo halkay ku dhammaanaysay waana kan ka nabigula intuu halkaa gaadhsiiyey baa wuxuu leeyay man tawadaa naxwa wuduu'i haada waa khayrkaasuu leeyahy qaala tacaala waaydiikum ila almaraafiqi qaala jumhuuru lmufasiriina ina ilaa hunaa bimacnaa maca ilaadani asalkeedu ha ahaado inaan labada shay isku dhawaadaane iminka waa bimacnaa maca mararka qaarkoodna way noqotaa ilahay baa yidhi walaa taakuluu amwaalakum ilaa amwaalikum walaa taakulu amwaalahum ilaa amwaalikum xoolaha agoontaha cunina ilaa amwaalikum maca amwaalikum iyada oo loo geeyey kiina macnaha ku dhex gadina xoolaha agoonta intoo idinkoo doonayana cuntaan ha ku dhex qarinina kiina marka ilaadaasiba siday maca utahay baa tanna maca loogu fasiraya asalkeeda hor lama raacayo maanta ibnu qayim waxau ihi xadiidu abi hurayra fii muslim fii sifati wuduui nabiyi anahu qasala yadayhi xataa sharaca fii cadudayhi yadulu calaa idkhaali lmirfaqayni fi lwuduu almuhim waa laisla waafaqsan yahay in la gelinayo kuraamaha iyo suxullada wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi laa wuduu'a weyso uma sugnaanin oo weysadiisu ma hagaagsanaa man lam yadkur isma allaahi magaca ilaahay qofkaan ku xusin calayhi weysada iyo ficilkaa uu qabanayo qofkaan bismillaah odhan weyse uma jirto ayuu xadiidkaasi yidhi akhrajahu axmed wa abu daawuud wabnu maajah biisnaadin daciif sanadkiisa waa daciif waaya walitirmidiyi can saciid ibnu zayd wa abi saciid wanaxwu waqaala axmed laa yadbutu fiihi shayun xadiidku ma sugmaya buu leeyahay arrinta halkan uu ka hadlayaana waxa weeyaan bisinka markuu qofku weysaysanayo ama uu bilaabayo weysada bisinku ma sunaa mise waa waajib horta in bisinka la qabsanayo waa la isla waafaqsan yahay ma sunaa mise waa waajib xadiidkani marka muuqaalkiisa la eego waxa uu tilmaamayaa inuu bisinku waajib yahay hase ahaatee wuu daciif buu noqdo dhan buu u ciiray xadiidkani waaya aimada qaarkoodna xadiidkay kol soo qaadeen ilaa heer lagu daliishan karo xasanu likayrihi inuu gaadhay ayay tilmaameen dabeedna waajib bay ka dhigeen bisinka waa ti aynu sheegayna khilaafka aimadan waxa keenay naskani wuu sugan yahay iyo ma sugna afarta madhab waxay leeyihin ma sugna sidaa darteed bal iyadoo la dadaalayo sunna ha noqdo waa intuu sugmaayay qolyaha kalena mee wuu sugan yahay waajib weeye bisimku bay ku tegaya waa intaa marka lasoo koobo halkan xikmadda u keena waaya qiimaynta naskuna waa arrin la xidhiidha sinaacat alxadiid farsamada cilmiga musalaxa iyobay la xidhiidha ijtihaadka iyo fahamka culimada waa arrin qiimeyn la xidhiidha oo aanad mid uun la soo fuqaynin aanad mid iska qabsanaynin waa masle ijtihaadiya sida wixii dhacee naska waaqicaa sida lagu qiimeynayo bani aadamka aragtidiisa ay u kala tegi karta laa wudua liman lam yadkur isma allahi calay wayse ma laha qofkaan bisin ka qabsan sunna loo bato xadiidkii waa daciif nooday aimada qaarkoodna waa waajib bay idhaaheen axmed ibnu xambal baa laba riwaayo leh waa waajib iyo waa sunne laakiin riwaayadiisa xooga badani waxa weeye inuu qudhiisa u arko inuu sunna yahay oo maqaalkaasaa laga soo naqilay xadiidkani ma jiro macnaha ma sugna maa yuukhadu min alxadiid buu ku uri wujuubu qawli bismi illaah waa waajib buu ihi cinda albadi fi lwudu midda labaada laga faa'idaysanayaa waxa weeye daahiru alxadiidi nafyu sixati alwuduu aladi lam yudkar ismu ullahi calayh inaana weysada asaxayn buu tilmaamaya daahirka xadiidku marka dariiqooyinkiisa lasu la kabkabo kor wuxuu ugu soo kacayaa heer la odhan karo waa la daliishanaya intaa uu kuuri khilaafu lculamaana sidaasaynu kusoo ururinay wadahaba alaimatu halaaa ilaa annahaa sunna walaysat biwaajib isimku inaanu waajib ahayn wacadamu wujuubiha riwaayat can axmed ikhtaaraha alfarqi walmuwafaq washaarix wakayruhu marka sidaasaa loo batay calaa kulli xaal markaad weysanayso bisinkiina raaci bismi illaah weeye daahir alraxmaan araxiim hadduu ku darana dhib ma jiro bismi illaahi araxmaan araxiim weysada sunnayaasheeda ayay ka mid tahay wacan dalxat bni musarif can abihi can jadihi radia allahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan arkay buu yidhi yafsilu isagoo kala saaraya bayna almadmadati waalistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga isaga oo laba darsi u kala qaadaya laba jeer u kala qaadaya biyaha akhrajahu abu daawuud biisnaadin daciif xadiidkanina saasuu noqday itafa waxa uu leeyahy imaamu nawowi fi tahdiib alasmaa itafaqa alculamaau calaa dacfi ninkaa xadiidka ku jira waaya xadiidka kalena raaci wa can caliyin radia allahu canhu fii sifati lwuduu weysadii nabiga markuu cali tilmaamayo wuxuu yidhi wa cali bni abi aalib uma tamadmada nebigu waa luqluqday wastantara sandaarsina wuu sameeyey halaatan saddex jeer istantara macnaheedu waxa weeye wuu iska soo daadiyey sandaarsigii baa ku jira wuu fasira wuxuu kuuri yumadmidu wuu luqluqanayaa wayanfuru waanu soo tufayaa min alkaf kafkii unbuu ka isticmaalaya darsashadii alladii kaasoo ya'kudu lmaa biyaha uu ka qaato yumadmidu wuu luqluqanayaa sandaarsigina wuu la socdaa ogow wayanturu markaasuu biyihii fiif soo odhanayaa kuwii luqluqashadii kuwii sandaarsigaba oo soo tufaya min alkaf kafku waa intaa dee cunaacunta darsashadii ayuubuu labadaba ka wada isticmaalaya alladii akhada minhu lmaa akhada bihi lmaa biyaha uu ku qaatay hal mar buu biyaha gacanta daray markaasuu fiifna yidhi cantoogeyna wuu iska tur mar labaad buu ku celiyo wuu iska tur mar saddexaad buu ku dhameeyo wuu iska tur gacan qura ayuu ka wada isticmaalay intaba xadiidkani saas u sheegay waaya manaha waxaan leeyahay cafan mar mar buu wada qaadaya luqluqashada iyo sandaarsiga saddex jeer laakiin luqluqashada iyo sandaarsigu day isku mid un yihiin marka waa saddex meelood oo min saddexa maahe waa saddex meelood oo min laba ah oo mar markuu daro wejigii isu marinayo iyo sanka kanna soo raacay xadiidkan kalena waa isku sharaxun wa can cabdillaahi bni zaydin radia allahu canhu fii sifati lwudu weysadii nabiga markuu tilmaamaya wuxuu uhi uma adkhala yadahu nebigu gacantiisii uu faraxashay wuu dee geliyey biyaha famadmada wuu luqluqday wastantara wuu soo daadiyey biyihii min kafin waaxidin darsasho keliya darsasho keliyuu sandaarsiga iyo ka sameeyey iyo luqluqashada yafcalu dalika alaaa maraatin arintaas saddex jeer buu sameeyey yafcalu dalika alaaa muttafaqun caleyh saddex jeer macnaha intuu gacantii daray ayuu cantuugay fiifna yimid kolkaasuu iska soo daayay wuu darsaday labaduu isu mariye wuu tufay wuu darsaday labaduu isu mariye wuu tufay marka labadan riwaayana isku jihay ujeedaan in hal darsi loo wada qaadayo luqluqashada iyo sandaarsigay tilmaamaya ta horena maxay tilmaamaysa in kullu waaxida calaa xidda mid waliba in mar gaara oo lix ay noqonaysa mustafaadaadku u baxay waxyaabaha xadiidka laga qaadanayo dabeedna waxa yihi xadiidu dalxa yadullu calaa istixbaabi alfasli bayna almadmadati waalistinshaaq wadalika bian yaakuda likulli waaxidatin maan jadiida liyakuna ablaqa fi lisbaaqi walinqaac lix bay noqonaysa xadii labadan xadiida kalena waxay tusinayaan in saddex uun lagu soo wada qaabinayo axsanu tawjiih liljamci bayna hadihi nusuus waxaynu maaragtay kuwada kulmin karnaa nusuustan icmaaluhaa wa xamluhaa calaa tacadudi alaxwaal waاkhtilaafi sifaati maca kuli mara ibnu qayim waxa uu leeyahay kaana yatamadmad wayastanshiqu taaratan bigarfa wa taaratan bigarfatayn wa taaratan bihalaath sidaasuu marka intaba in hal mar loo dari karo marna laba jeer loo dari karo marna saddexdaba loo dari karo ayaynu ka faa'idaysanay walam yaji alfaslu bayna almadmadati waalistinshaaqi fi xadiidin saxiixin albat sidaa darteed buu kuleeyay in lix laga dhigo iyadu ma sugnaa waa in ama mid lagu wada waxeeyo ama laba lagu wada gaabiyo ama saddex un labadooda laysu mariyo ee taa lixda ah saddex afka ah iyo saddex sanka ah ayaan jira taasi ma sugna ayuu ku uri waaya wacan anasin radi allahu canhu qaala ra'a nabiyu sala allahu calayhi wasalama rajula nebigu waxa uu arkay nin asxaabtiisa ka mid oo weysaysanaya fii qadamihi gommadda hoosena waxaa ka muuqda mithlu dufr ciddida in la egoo lam yusibhu lmaa biyuhu aanay gaadhin in cidida la egoo biyuhu aanay gaadhin buu ninkaa qoobkiisa ku arkay faqaala nebigu wuxuu ihi irjic noqoo faaxsin wuduu'aka dee waysadaada hagaaji akhrajahu abu daawuud wanasaa'i xadiidku waa xasan waa saxiixiy waa xasan layidhi bal xasan kun raac in la daliishan karo xadiidkan waxa aynu ka faa'iidaysanay in xubnaha jirka in lagu wada dhamaystir eh, xubnaha waysada in si wanaagsan biyaha loo gaadhsiiyo waysada in la qurxiyo isbaaq lagu sameeyo oo la dhammaystiro in la maydhayaynu ka faa'iidaysanaynaa cagaha oo sida shiicadu ay qabaan aan masaxaadun lagu gaabsanayn le iyagu waa masaxaanuune wax maydhid la idhaha ma jira bay idhaha wamsaxuu biwuju wamsaxuu biru-uusikum wa arjulikum kiradaa hoosna way kaga dhigtay markaasaa dabeetana waxay weligoodba cagtumay masaxaan aga safan ledheh ma maydhayaan wujuubu lmuwaalaati bayna acdaa'i alwudu xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay xubnaha marka la maydhayo in laysku xidhiidhiyo oo aan la kala engejin gelinka horena aanad qaar maydhin gelinka dambena qaar waayo dee nabigu hala hagaajiya buui waysada waxaa laga faa'idaysanaya si qurux badan ha loo xidhiidhiyo waxaynu ka faa'idaysanoo kale in biyaha la isticmaalo wax kale aanay meeshii isgeli karaynin biyaha kol haddii biyo la lahaysoo la isticmaali karayo waxaynu xadiidka ka faa'idaysanay markaad aragto qof ka samaynaya ama diinta khaldaya inaad sida ugu quruxda badan ee ugu soo dhoweyn badan u saxda dee oo aanaad odhan maxaa iga gala isagay ku qaladante isaga ayaa ilaahay weydiinaya maxaa iga saaran aanad odhan inaad tidhaahdo sidaa weeye saa iyo saa ana ku qaylininayo cararine dhegta u saara ma markaas masiixunba adiga lagu leeya u sheeg cilmigun bar waxa aynu ka faaidaysanay in wax sahlan aanay ahayn oo qofku hadduu xubnaha meeli banbanaanta intii faralka ahayd waysaduna kama ansaxayso naarna wuu yeelanaya ila rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii weylun lilacqaabi min annaar cidhbaha aan weysada la gaarsiinaynin naar ayaa ayay gelayaan maana dee qofkii naar mutaysanaya haddii markaa layidhi xubnihii intii waajibka ahayd hala wada gaarsiiya jirka waxaynu ka faa'idaysanaynaa wixii biyaha ka hor joogsanaya inay gaarhaan intaa waajibkaa waa in aada ka ilaaliso sida saacaddii iyo fargalkii iyo kariimadii cuslaaye la marsanayey dawooyinkii la isku dhoobayay wixii markaa qofka jirkiisa saaraay saaraayo dhan waa inuu ka nadiifiyaa basharada ee waa inay jirka gaadhaan biyuhu ixsaanka ama ixsaan fi iyo yaqiinta ayaa caynkaa noqonaya haddii qofku waysadii meel uu xumeeyo intii hore ka buri mayse dee wuunu dhammaystiraya halkii uu xumeeyunbuu ka bilaabaya kolkaasuu dabeetana dhammaystiraya intii ka dambeysay irjic fa axsin wuduu'aka fabda ma odhani nebigu bilowe waar weysada wanaajibu intii kale way u jirtaaye halkii uu ka kharibuu ka bilaabi doonaa dabeetana wuu dhammaystiraya waaya marka uu meesha u keenayna waxa weeye sunna ha jooga inta faralka ah waa inaanay hadal gelin weysada wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yatawadau bilmud mud buu ku weysaysan jiray dheglay biyo ah wayaktasilu bisaac laba galaana wuu ku maydhan jiray ilaa khamsati amdaad ilaa shan dheglay laga gaadho weysadiisu waxay ahayd litir ilaa saddex litir meelaha ama saddex litir iyo xoogaa ayuu ku maydhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam gebagabadii weysada haddaynu joogno xadiidkanna waxaa laga faa'iidaysanayaa laa yajuusu lisraafu fii maai lwuduu biyahaad ku weysaysanaysa inaad ku xadgudubto maya iska ilaali sunnayaasha weysada waxaa ka mid a maxay in aad isbaaq ku samayso aad qurxiso sida xadiidka hore sheegay sunnayaasheeda waxaa ka mid a biyaada inaad ilaaliso ama qasabad isticmaal ama wabi isticmaal ama ha odhaninin kuwani anugu waa kuwii dawladda ar wakaaladaa bixiso kuwane maxaa kaa galay ha odhanine ciddii doonaysa abaha bixisa biyaha in aan lagu xadgudbin waysadaadii bay dhaawacaysa xadiidka siduu halkan u keenay wey inta laga faa'idaysanayaana waa intaa nebiguba calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulka ilaahaya ah, halkaa muu dhaafinin dee qofku saddex litir iyo badh kildhigaa qaadaya haddii uu saddex kalaan iyo badh qaadaya hadduu isticmaalo wa iskaga filan hal marna saabuunta iska marsado kolka hore iyo kolka dambe waa ku filanta waaya marka taasina mayriga iyo weysada labadaba waa u sunne islaamku cibaadadii buu ilaalinaya dhaqaalihina wuu ilaalinaya waaya wacan cumara radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi maa minkum min axadin wardadiihaw qof idinkama mid aha ah yatawadau weysaysanayo fa yusbiqu lwudu weysada wanaajinayo oo dhammaystirayo waafi ka dhigaya qof sidaasii ma jiro dabeetana sidan odhanaya ilaa hadduu intaa isku daro jannada albaabadeedu ka gelaya sideeda ku doono saasay isugu xidhan maa min axadin yatawadau fayusbiqu lwuduu qof intaa samaynaya ma jiro uma yaquulu dabeedna odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh ducadaa qofka akhriya intuu weysaystu dhammaystiro ilaa futixat lahu waxaa loo furayaa abwaabu ljannati thamaniya albaabada jannada ee sideeda yadkhulu wuu ka gelayaa min ayihaa shaa sideeda albaabkuu doono ayuu ka gelayaa akhrajahu muslim tirmidi isagu waa soo saaray xadiidka wasaada wuxuu kordhiyey allaahuma ajcalnii min atawaabiin qofku inuu idhaahdo ilaahay iga toobad aqbalo kuwa toobad in badan ku toobad keena iga yeel wajcalnii min almutadahiriin kuwa isnadiifiye qalbiga iyo qaalabka ama muuqaalkaba ilaahay ogaga dhig intaana inuu ku daro waayo laakiin intan dambe isdiraab baa ku jira may gaadhin heerkii lagu daliishanayay bay qaarkood leeyihin qaarkoodna waxay yidhaha ma intan dambena waa suganta sida aimada qaarkood ay tilmaameen waa sugan tahay bay yidhaha adugu intan waa la isku khilaafay in ay maaragtay mudarib tahay in dilaabkaasi uu ka baxay oo shawaahid kala jiraan labadood waa jiraan intii hore dee muslim baa wariyay waa saxiix waysada sunayaasheeda waxaa kamid a ducooyinka inuu qofkii ducaysto ku ducaysto ducadan waaridka ee ah aba ducaan badnaynba ashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriin aimada qaarkood waa sugan sida albaniya culimo kale intan qudhigeed waa sugan tahay bay idhaahdeen xadiidka waxaa laga faaidaysanayaa fadliga weyne weysadu leeday in la qurxiyo la dhammaystiro in dikrigaa la akriyo dabadeeda waxay sugayaa xadiidku oo kale in qiyaama jiro sida nusuus badaniba ay tilmaamay xadiidku wuxuu sugay sannada allahayna geeyo inay leedahay albaabo dee dhammaystiran oo waafiya oo sida xadiidkii kale tilmaamaya balballaaran oo sideed ah waayo qofkan isaga ahay wuxuu ku gaadhayaa in la kala dooransiiyo albaabada waysadana uu qurxiyo waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana dikrigan isaga ah oo lala yimaado dahaaradii qofka ayuu dhammaystiraya qof isla jaan qaad ayuu noqonayaa oo cibaadada uu gudanayo qalbigiisu uu u soo jeedo waxa aad ka arkaysaa fadliga tawxiidka ilaahay mar walba uu leeyahy wax kastaba qaboo tawxiidka